alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira xadiidkan jaabir aynu soo maray eh, ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ishtaraa minhu baciiran fawazana lahu faarjax nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka iibsaday tulud buu ka iibsaday yacni awr bay ahayd sida riwaayaadka qaarkood oo sariixa ku soo aroortay fawasana lahu waa u miisaamay waxaa loo jeedaa lacagtu kaga iibsanayey buu u miisaamay lacagtiibaa wasne dee waqhtiyada lacagtu waxay ka koobnaan jirtay macdan waxaa dhici karta markaysaga in la yidhaahdo intaas oo markaa waxaweeye yani qadarkoodu intaa yahay baan kaa siinaya marka fawazana lahu lacagtii uu marka waxaweye ka siistay ayuu marka u miisaamay fa arjaxa miisaankiina waa yani u miisaan badnaysiiyey oo ziyaado ugu dara riwaayaadka qaarkooda fasaadahu sheegaysaana waa jirtaa marka miisaanka waa lacagta la miisaamaya uu ka siistay awrka miisaankiina waa u wafaynayaayoo in kaloo ziyaada ab ugu daraya lacaguhuna dawaagaa waxay ka samaysnaayeen ama dahab ama fido ama dahab bay ahaayeenoo waa diinaarka ama fida ayay ahaayeenoo waa markaa dirhamka markaa weeye markaa taana sidaa weeye kitaabu kitaabka labiyo tobnaad baabka laba boqol iyo koob iyo afartan baabu fadli ilcilmi tacaluman wa tacliiman lilahi tacaala yacni wuxuu u baab yahay fadliga cilmigu u baab yahay tacaluman yacni xagga barashada cilmiga la baranaayo wa tacliiman iyo barista la baraayo mid walba fadligeeda ayuu u baab yahay lilaahi ilaahay dartii loona baranayo loona baraayo lilaahi wuxuu ugu qaydayaa barashada cilmiga la baranayo ama dadka la baraya haddaanu liajli illaah ahayn ee ay tahay marka ujeeddooyin kale inuu markaa dadka yacni marka ay ku ammaanaan iyo istusnimo iyo wax la mida ay tahay iyo inuu dadka iska korraysiiyo xaaladda noocaasa dee waxa weeye waa shay madmuuma oo xun oo xaaladda caynkaasa uu ciqaabba ku mutaysanayo saas aawadeed ayaa marka waxa weeye lilaahi lagu qaydaya qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi waqul rabbi zidnii cilma waqul waxaa tidhaha rabbi rabbigayow zidnii ii kordhi cilman cilmi ii kordhi marka ilaahay in cilmiga laga baryo ayaa laga qaadanaya ilaahay baa cilmiga haya ilaahay baa cilmiga bixiya cidduu doono ilaahay baa u fura oo bara marka ilaahay waa in la weydiistaa laga baryaa nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam ilaahay amray inuu ilaahay ka baryo cilmiga iyadoo uu ilaahay u waxyoonayo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxii loogu keenayo cilmiga ayaa haddana waxaa la yidhi ilaahay weydiiso oo allah ku yidhi waqul rabbi zidnii cilma marka dadka kale dee inay uga sii awlaysan yihiin inay ilaahay ka baryaan taasna waa ku sugantay wa qaala tacaala allah waxau yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qul waxaa tidhahda hal yastawi miyay siman alladiina kuwii yaclamuuna garanaayey iyo waaladiina kuwii laa yaclamuuna aan garanayn yacnii kuwii cilmiga lahaa iyo kuwaan cilmiga lahayni ee aan waxba garanaynin labadaa qole miyay siman yihiin ma sinnaa loo jeedaa ay laa yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun istifaamku wuxuu dhacayaa bimacna nafyi ayuu u dhacaya waxa mudanoo fadilan kuwa cilmiga le fadilan cilmiga la ammaanayana waxaa loo jeedaa sharciga lagu ammaanay khaas ahaan cilmu shariica ayaa loo jeeda cilmiga gaar ahaan lagu ammaanayo sharaa'iyadoo cilmigu wada mudan yahay cilmiga wanaagsan ee maxmuudka ahi ila culumta waxaa jirta culum daara cilmiyo wax dhibaya ayaa jira oo aan fiicnayn cilmiga sixirka iyo shacwadada iyo kahaanada iyo tanjiimka iyo ashyaada noocaasi yacni waxyaalaha noocaasi waa culum daara waa culum marka wax dhibaysa cilmiyo fiicanna maaha laakiin alculuum naafica xataa dunyawiba ha ahaadaane waa fiican yihiin laakiin gaar ahaan kuwa sharciga laynagu ammaanay laynagu boorinaya waa noocee waa cilmu shariica saas aawadeed nusuusaha ku soo arooray cilmiga markaa in la ammaanayo in lagu xambaaro lagu fasiro in looga jeedo culumta maadiga ah ta noocaasa in lagu fasira waa qalad ma sax ma ah cilmiga la boorinayo sharcan ee lagu ammaanayo kitaabka iyo sunnada waxa weeye waa culumu shariica weeye waa cilmiyada shareecada iyo in waxyigii loo aqoon yeesho la barto iyo waxa lagala soo baxay iyo wixii wasiilo u noqonayaana waxay noqonayaan waa raacayaan attaabicu taabic attaabicu taabic yani cilmiga shareecada markaynu leenahay kitaabkiiyo sunnada in markaysaga la fahmo loo aqoon yeesho la barto ayaa looga jeedaa wixii laga istimbaadoo lagala soo baxay kitaabkiiyo sunnadii iyaguna waxay noqonayaan yani mid marka waxa weeye taabicu ah bay noqonaysa wakadaa waxa wasiilada u ahee lagu gaadhaayo in loo aqoon yeesho cilmigii waxyiga oo aan si kale cilmigii waxyiga loo baran karayn haddaan ashyaada la soo baran in la barta iyagana waxay noqonaysaa min baabi alwasaa'il alwasaa'il laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay axkaamtii maqaasidii waxay ku gaadhsiinaysay xukunkeeday leedahay xukunkeeda ayay leedahay saas aawadee qofku isagoo asaasiyaadkii iyo culuumulwasaa'ilkii aanu baran inuu yidhahdo anigu markaysa waxaan carabiye iyo yacni marka usuul iyo mustalax iyo yacni marka ashyaada noocaasa ah anigu waxba isku mashquulin maayo waxaan doonayaa uun kitaabka iyo sunnada inaan bartaan doonaya alqur'aan waalxadiid ta noocaasi waa usluub qaldan weeye ya oo waxa weeye kitaabka iyo sunnadu waxay ka dhigan yihiin yacni fooqyadaa la korayay ka dhigan yihiin fooqa markaysa miyaa duuli siaad ku gaadhi haddii waxa weeye cilmigii waxyigu alkitaab waasunna meel sare u yaallo yacni oo u sarreeyo jaranjarradii haddaanad raacin dee ma gaadhi karaysid ma gaadhi karaysid adoo jecel inaad markaysaga fooqaa gaadho ayaanad gaadhi karayn dariiqa lagu gaadhaa wuxuu noqonayaa dee inaad jaranjarrada raacday noqonaysa yacni wasiilooyinka aad la timaaddo aad raacdo oo aad culuumul wasaa'il barato hadday tahay markaysaa carabiyada bianwaaciha naxwaheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo almawaad allugawiya yani kulu dalika inaad barato wakadalika usuul fiqiga inaad barato wakadalika mustalaxu xadiiska inaad barato wakadalika culuumu alqur'aanka inaad barato yani ashyaada noocaasi waxay markaa yihiin wixii markaa wasiilada u noqonaya lagu gaadhaayey kitaabkaiyo sunnada naxwaha markay sheegayaan culammadu waxay yidhahaan waa sullamu lcilmi waa sallaankii cilmigay odhan jireen culammadu ya waa sallaankii ama jalanjaradii cilmiga weeyi yacni culumta kale wasaa'ilkuba waa caynkaas laakiin inuu isagu ugu sii muhiimsan yahay baa gaarnimo loogu itlaaqay caynkaas inuu ugu sii muhiimsan yahay waayo dee cibaaradiiba si kale u fahmi karaa haddii aanu markaysa markaa garanayn naxwihii iyo sarfigii iyo balaaqadii haddaanu garanayn wuxuu u fahmi karaaba sidii looga jeeday si aan ahayn ayuu u qaadan karaa markaa dabeedna faham qaldan buu qaadan karaa meel kalu ka dhici karaa xataa ciddii bidcawday culammadii salafku waxay ku yidhaahdeen inama utiita min alcujma warniyow waxaa lagaaga yimi xagga cajaminimada aanad carabiga garanayn baa lagaaga yimi yacni waxa weeye carabiga haddaad garan lahayd saa maad tidhaahdeen sidaa maad tidhaahdeen ahlulbidaci qaarkood saasaa ay markaa culammadii salafka qaarkood ay ku yidhaahdeen inama utiita min alcujma yacni saasaa la yidhi markaa saas aawadeed in markaa culuumtii yani wasaaisha in loo aqoon yeeshaa waxay noqonaysaa taabic attaabicu taabic yani saas weeye waxay taabic u tahay cilmiga shareecaday taabic u tahay mar haddii maqsuudka looga jeeda ay tahay yacni in lagu gaadho kitaabkiiyo sunnada in loo aqoon yeesho waxay yidhahdaan sheikhii laodhan jiray saclab carabiyu aad uga daba dhacay waa saaxibu alfasiixi carabiyu uga daba dhacay awaakhir cumrihi buu isciilkaambiyaa la yidhi markaasaa markuu isciilkaambiyu wuxuu yidhi dad qur-aankii bay qaateenoo faaflaxuu cilmigii qur-aanka intay qaateen bay ku liibaaneen qaar kale cilmigii sunnada waa ku liibaaneen qaar kale cilmigii adigu culum buu saa u sheegay anna waxaan ku mashquulsanaa buu ihi marka waxaa weyaan yani naxwo iyo carabiyo way iscilkaan biyi habeenkiibuu riyooday wuxuu ku riyooday nebiga calayhi asalaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi yaa saaxiba alcilmi almustatiil cilmiga dheerkii u saaxiibka ahayow cilmiga dheer kii u saaxiibka ahaayow ayuu nebigu kula khitaabaa la yidhi markaasuu farxay yacnii cilmiga kitaabkiiyo sunnada sida lagu gaadhayaa waxay noqonaysaa culuumtan wasaa'isha in la aqoon yeesho la barto haddaan iyagii la baran kitaabkiiyo sunnadiina lama baranayo haddii qofku isagoo aanu dariiqadaas markaa waxawe dee aanu baranin uu dee doono kitaabkiiyo sunnadii inuu fahmana qalad buu fahmayaa imaamu shaafici muxuu yidhi wuxuu yidhi tacallamtu aladaba cishriina sana liakhduma alfiqha hadda eeg bal labaatan sano ayaan suugaanta carbeed baranayay shaafic baa odhanaya waxaan u baranayay liakhduma alfiqha si aan fiqiga markaa ugu khidmeeyo ugu shaqeeyo ayaan u baranayay yacni waa sidaas yacni juhdiga bal uu carabiye ku bixiyey eeg ujeeddada iyo maqsaha uga jeedayna eeg marka waxay ku tusinaysaa siday muhim u tahay culumta wasaa'isha in la bartaa siday muhim u tahay baa laga qaadanaya wa qaala tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat yarfac waa kor yeelaya ilaahay yacni haddii laydinku yidhaahdo hinqadoo kaca kaca waida qiila lakum inshuzuu fanshuzuu yarfac illaahu aladiina aamanuu yacni haddaa hinqataan oo kacdaan oo amarka qaadataan yarfac illaahu ilaahay waa kor yeelaya aladiina kuwii aamanuu rumeeyey minkum oo idinka ahaaday iyo waladiina kuwii uutulcilma cilmiga la siiyey darajaatin darajooyin buu ilaahay korraysiinaya koryeelaya marka waxaa laga qaadanayaa cilmiga in rifca iyo korayn lagu helo ayaa laga qaadanaya laba shay baa laysku cadfay oo marka waxa weeye waa iimaanka inuu ilaahay ku koraysiinaayo iyo cilmiga inuu ku koraysiinaayo dee iimaanka fadligiisana waa la garanaya dee cilmiguna saasuu u fadli badan yahi yacni in markaa isagana rifca darajooyina lagu helayo ayaa markaa aayaddu ku tusinaysa wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa allah waxaa ka baqayo qura min cibaadihi addoommadiisa xaggooda ama xaal addoommadiisa ay ka mid yihiin alculamaau kuwa cilmiga leba allah ka baqaya yacni khashyo dhammaystiran ama khashyo wanaagsan yacni waxa weeye waxaa ilaahay ka baqaya culammada ka baqaysa ruuxii jaahilka ahaa waxaa dhici karta intuu is yidhaahdo camalfal ruuxii jaahilkaa ah intuu is yidhahdo cibaadayso camalfal baa waxaa dhici karta inuu wax cibaadadii ka burinaya la yimaado maatay a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen alcaamilu calaa hayri cilmin kaana mima yufsidu akara mima yuslix kay cilmi la'aan ku camalfalaa intuu kharibayaa ka badan intuu hagaajinayo intuu kharibayaa ka badan intuu hagaajinayo waxaa dhici karta inuu isla quman yahay oo isleeyahay waad wanaajisay haddana aanu wanaajin wax burinaya inuu la yimaadaa laga yaabaa wax shardi oo ama rukni oo aynu ka tagaa dhici karta wahaakada xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam man yurid illahu bihi khayran man yurid illaahu bihi khayran ku kastuu ilaahay la doono bihi isaga khayran khayr la doono yufaqihu waa fahansiinayaa fi diini diinka ayuu fahansiinayaa muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu sheegayaa ruuxu ilaahay khayr la doono diinka ayuu fahansiinayaa fiqhiga diinku u furayaa kuwa ilaahay khayr la doona waa saas mafhuum mukhaalafaha waxaa laga qaadanaya kaanuu ilaahay khayr la doonin diinka ma fahansiinaayo laakiin qof kastoo muslimi nooc fiqhiga kole kama marhna ijmaal ha noqdo ama tafsiil ha noqdo yacni markaa qadar waa markaa yeelanaya khayr kama madhna qof muslimi marka waxa weeye yacni haddii dee in mujmala dhici karta in markaysaga laga fahansiiyo midba nasiib laga siiyo midba nasiib laga siiyo yacni qofkii marka waxaweyan hadduu mar muslim yahay oo tawxiidkii garanaayo ilaahay inuu waxido keligii yacni ilaahay inuu waaxid yahay ictiqaadkii markaysa marka uu garanayo uu yaqiinsan yahay dee ebar ma aha khayr kama madhna wuxuu noqonayaa markaysa qadar fiqiga markaysaa inuu leeyahy laakiin fiqigii ziyaadada ahaa ayaanu markaa lahay laakiin sida dee loogu kala nasiib badan yahay yacni markaa khayrka ayaa markaa fiqigiina sida loogu furayaana ay u kala nasiib badanayaan waxaan loo jeedaa yacni fiqigiiyo cilmi uu ruuxu ku camalfalayaa loo jeeda laakiin cilmi qofka xujo ku noqonayo anuu ku camalfalayne kutuba xool iska noqonayo carabka wax ka daldalayo keliya lagama tilmaamayo waxaa laga tilmaamayaa waa mid ku camalfalaya cilmigii oo ku dhaqmaya oo raacaya inuu yahay taasaa looga jeeda fiqiga diinkana kuma gaaraho keliya fiqiga furuucda kuma gaaraho addiin kulluhu baa soo geliyay hadday tahay caqiidada iyo hadday tahay axkaamta camaliga ee furuucda iyo hadday tahay aadaabta iyo akhlaaqda iyo suluukiyaadka kullu daalika diinkay ka mid tahay ya saas aaweed bay culamada qaarkood ay yidhaahdaan markay ka hadlayaan caqiidada waxay yidhahaan alfiqhu alakbar ay yidhahaan alfiqhu fiqhaan fiqhu waa laba fiqi waa fiqhun akbar iyo fiqhun asghar alfiqhu alakbar waa ictiqaadka waa caqiidada alfiqhu alasgharna waxa weeye waa furuucda axkaamta furuucda ee cibaadaadka iyo mucaamalaadka kutub kutubulfiqhi lagu baabaysto yacni taas wey calaa kulli xaal addiin kulluhu baa loo jeeda xataa aadaabtii akhlaaqdii ashyaadaasi waa soo gelayaan xadiidka kun iyo saddex boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo lix iyo sagaashan can abi mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam laa xasada ila fi isnatayn yacnii kamasho wax la kantaa ma jirto ilaa fi isnatayn laba khaslo gudahood mooyaane yacni xasadka looma jeedo xasadkii xaqiiqigahaa laga tilmaami maayo bimacnaa tamanni qofka yacni xaaladdiisoo kale la jeclaystaa iyadoo aan la jeclayn nicmada ilaahay siiyey inuu ilaahay ka qaado yadaanu qofku jeclayn inuu jeclaysto waxa uu ilaahay siiyey wax la mida inuu siiyo yacni markaa tamanni sidaa la tamanniyo oo wanaagsani ma jiro laba khaslo gudahood mooyaane labadii khaslaa waxaa laynoo sheegayaa cidda u saaxiibka ah rajulun aataahu allaahu maalan mid waa nin ilaahay maal siiyey oo fasallatahu calaa halakatih oo uu ku diray oo ku salliday calaa halakatihi baabi'inta maalka uu ku baabi'inayo ku bixinaayo filxaqi xaqa ku bixinaayo yacnii shay qurbo oo wanaagsan ku bixinayo wa rajulun iyo nin aataahu allaahu alxikma ilaahay xikmad siiyey bimacnaa cilmin naafica siiyey alxikma haddii kitaabka lagu cadfo oo la yidhaahdo alkitaaba walxikma wayucallimuhum alkitaaba walxikma wuxuu barayaa kitaabkiiyo xikmada wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma marka waxa weeye qur'aan iyo xikmo laysku cadfo ee ama aayaadka ha lagu cadfo ama kitaabka ha lagu cadfee toddoba goor bay qur'aanka ku timiyee waxay iyadu noqotaa sunnada looga jeedaa sunnada ayaa looga jeedaa hadday laakiin xikmadu mufrado tahay oo keligee tahay oo aan kitaabka iyo aayaadka toonna lagu cadfin waxay noqotaa alcilmu naafic cilmi wax anfacaya marka waxa weeye kitaabkii qur'aankina waa soo gelaya sunnadii waa soo gelaysa macno caamay noqonaysa macno caama ayay noqonaysa yacnii farqiga noocaasaa jira alxikma marka kitaabka ama aayaadka lagu cadfo ama kitaabka qur'aanka lagu cadfo waxay noqonaysaa sunnada in loo jeedo markay keligeeto aan lagu cadfayna cilmi naafica loo jeedaa marka kitaabkiiyo sunnadiiba waa soo gelayaan ya waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wa rajulun aataahu allaahu iyo nin ilaahay siiyey alxikmata xikmadda siiyey aataa waa bimacnaa actaa laba mafcuul ba inay qaadataa mafcuulkii koowaad waa damiirka haada mafcuulkii labaadna waa alxikmata fahuwa yaqdii biha xikmadaasuu ku xukumayaa oo dadka ugu garnaqaya wa yucallimuhaa dadkana baraya wuxuu ku kala saarayaa xikmada iyo cilmigaa naafica ah ayuu dadka ku kala saaraya ku kala xukumaya iyagoo ishaysta isula imanayaan yacni markaasuu waxa weye ku kala xukumaya waxaa loo jeedaa cilmigaa naaficuu ku xukumaya mm, taasaa loo jeeda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa waalmuraadu bilxasadi xasadka waxaa looga jeedaana alghibdatu waxa weeye waa kamashada ama waa tamaniga ruuxu jeclaysto oo tamaniyo xaaladiisa xaalad la mida inuu ku sugnaado wa huwa an yatamanna milahu yacni si la mida inuu tamanniyo oo jeclaysta weeye xasadku sidiisa waa madmuuma waa mid xun shay wanaagsanna kama mid aha marka xasadka xaqiiqigii dee waa madmuum maaha xasadkii xaqiiqigaana loogama jeedo ee alkhibta ayaa lagu magacaabay xasad lagu itlaaqa maxay ku kala duwan yihiin khibtadan iyo xasadku xasadku xaqiiqiga ahi waxa waa tamannii zawaali nicmati alghayr nicmo cid kale haysato inay ka suusho nicmadaa u waayey ka tagto inuu jeclaysto alla nicmadaa maa laga qaado yacnii maa laga qaado marka waxaa weeye aqoonta maa laga qaado maalka maa laga qaado ubadka maa laga qaado markaa xoogga ama quruxda iyo waxa la midka ah markaasaa waxa weeye kuwa xaasidiintu waxay u sii qaybsamaan laba qaybood mid jeclaysanaya hebel nicmada inta laga qaado ma adiga lagugu soo wareejiyo adiga lagu siiyo iyo mid jeclaysanaya waryaan adigaba lagugu soo wareejinaya isagun ma la seejiyo laga qaado ya waa labada noocba waa xasadkii madmuumkaha yacni waxaa weeye ha kala darnaadaane laakiin labaduba waa madmuuma waa xun yihiin khibdaduna waxay tahay tan hadda xasadka lagu itlaaqay xasad majaazan baa loogu magacaabay ee waxaa looga jeedaa wuxuu tamaniyayaa bes taa mid la mida ilaahay inuu siiyo nicmadaa hebel in loo daayo waa jecel yahay in laga qaado ma tamaniyayo ma jeclaa alla laakiin mid la mida maal lagu siiyo taasuu tamaniyaa jeclaysanaya marka ninkan maalka ilaahay siiyo xoolaha u dhiibay ilaahay dartiina u bixinaya yacni waa deeqsi yacni marka ilaahay dartii xoolaha u bixinaya markaasu wuxuu tamaniyey ruuxan kalena alle maalka hebel oo kale maal lagu siiy oo sidaasoo kale khayrka aad ugu bixisideed laakiin hebel in nicmada laga qaado ma jecla ilaa iimaankay taasi dhaawacaysaaye laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi axadkiin ma rumaynayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay ya dee naftiisa wuxuu la jecel yahay walaalkii hadduu la necbaado amaba nicmo uu haysto in laga qaado jeclaysto iimaankiisu wuxuu noqonayaa daciifo iimaankiisu wuu cawaran yahay iimaankii kaamilkaha kuma sugnan wuxuu noqonayaa mid dembi ku jira ayuu noqonaya ka labaad waxa weeye waa mid ilaahay cilmi naafica siiyey cilmigii dadkana waa ku kala saarayaa markay isqabtaan waa ku kala xukumayaa waa uga fatwoonayaa qadaa hadday noqoto waa ku xukumayaa muxakam haddii laga dhigto waa ku xukumayaa dadkiina waa barayaa dabeedna wuxuu tamaniyayaa oo isleeyahay hebel cilmigiisoo kale maal lagu siiyo siduu cilmiga u faafinayo ee u sheegaayo ee dadka uu u kala xukumaayo sidaasoo kale adna aad samayside marka tamaniga caynkaasa khayr buu ka helayaayo yacni hadduu markaa sidaa niyeeyo niyo dhaba marka uu yimaado sidaana tamaniyo liajlilaahna uu uga jeedo waxaa loo rajaynayaa thawaabkiisa mid la mida in ilaahay siiyo xadiis kale waa tii ku soo aroortay yacni huma fi lajri sawaa iyo huma fi lwisri sawaa yacni waxa weeye cid markaa wanaag la imanaysa iyo mid tamaniyaya xoolihii buu khayr ku bixinaya maalna ilaahay waa u dhiibay mid kalena wuu jeclaysanayaa xoolahaasoo kale in loo dhiibi lahaa oo uu dabeedna markaa sidaa khayrka ugu bixin lahaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajarka waa isku mid kaa tamaniyaya iyo ku tamaniyaya xaalkiisa yacni waxa weeye waa isku mid wey xagga cilmigana waa saasi leeg xagga marka waxawe sharka kii ku bixinayeyna kii tamaniyayana waa la mid huma fi lwisri sawaa mid baa ilaahay maal u dhiibay maalkiibuu shar yacni ku bixiyey mid kalena waxa weeye wuxuu tamaniyaya xaaladiisoo kale alla hebel xoolihiisoo kale maal lagu siiyo sidaa u bixinaayo iyo waxa uu ku bixinayo kale aad ku bixiside iyaguna waxay noqonayaan dembiga inay isu yihiin saasay noqonayaan xadiidka kunyosaddex boqoliyo sideetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo sagaashan wacan abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi mahalu maa bacanii allaahu bihi min alhuda waalcilm kuu ilaahay ila soo diro ila soo saaray tusaalihiisu oo min alhudaa hanuun ah waalcilmi iyo cilmi ah kamahali kaysin roob oo kaleu ka dhigan yahay mahiigaana roobkaasoo asaaba ardan dhul haleelay oo dhul ku dhacay oo fa kaanat minha taa'ifatun tayiba oo dhulkaa waxaa ka mid ahayd taa'ifatun qayb ayibatun wanaagsan oo qabilat ilmaa'a biyihii way aqbashay yacni way biyihii way aqbasho way cabtay oo fa ambatat ilkala waxay soo saartay geedihii bay soo saartay yani daaqii waalcushba iyo dooggii bay soo saartay alkasiira faraha badnaa marka biyihii marka waxa weeyaan ay dhulku cabbay yacni marka waxa weeye dhulkiina aad baa markaa yacni doog fiican uga soo baxa wa kaana minha ajaadibu waxaa ka mid ahayd meelo markaa didiba ka mid ahayd oo adag meelo didiba adag bay ka mid ahayd oo amsakat ilmaa biyihii qabatay ile meesha didibka adag haddii markaa meeli ay godan tahay biyihii ma sii daynayso hadday siman tahay biyihii waa dhaafayaan hadday meelo godan leedahay meelaha godan biyihii waa gelayaan hadday galaanna dhulkii liqi maayo waa dhul adag oo didiba amsakat ilmaa'a biyihii bay qabato fa nafaca allaahu biha annaas ilaahay wuxuu ku anfacay dadka fa sharibuu minha way ka cabbeen wax ka mida wasaqow waa waraabiyeen xoolahoodiina wa zaracuu waa beereen yacni waxbay biyihii ku beerteen wa asaaba taa'ifatan minha qayb ka midana waa haleelay roobkii oo ukhraa kale qayb kaleoo dhulka ka mida minha ay min alardi innamaa hiya qiicaan waxay ahaatay dhul siman bay ahaatay biyo ma qabanayso walaa tumbitu shajara dhulkii mar hadduu siman yahay biyuu waa cararayaan waa soconayaan walaa tumbitu kala'an yacni markaa geedana ma soo saarayso fadalika maalu man faquha fii diin illaah fadalika mahalu man kan waa kii tusaalihiisii faquha fahmay fii diin illaahi diinka ilaahay fahmay yacni fiqiga shareecadu marka la sheegaya faquha loo isticmaalaa ama fiqigu cidduu sajiye u yahay baa la yidhahdaa faquha la yidhahdaa faqihana waa jirtaa laakiin diinka sida badan waxaa loo isticmaalaa faquha wa nafacahu waa kii diinka fahmay tusaalihiisa weeye wa nafacahu maa bacasani illaahu bihi uuna anfacay wuxuu ilaahay ila soo diray ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo facalima waa bartay wa callama dadkana waa baray wa masalu man lam yarfac bidalika ra'san iyo tusaale wuxuu u yahay kii aan markaa madaxaba sare ugu qaadin oo aan danaynba walam yaqbal huda allaahi aladii ursiltu bihi aan aqbalinna hanuunka marka waxawn hanuunka ilaahay alladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadkii waxaa loo qaybiyey saddex qaybood baa loo qaybiyey yacni roobkiibaa marka dhulkii wuxuu yani marka u haleelay mid waxa weeye dhulkiibaa biyaha cabbay geedihii iyo dooggiiba si fiican usoo saaray kaasi waa nooc dabeedna dadkii baa ku intifaacay yani waxa weye waa lagu intifaacay dhulkii biyihii waa cabbay waana markaysa marka waxawan yani waxna waa soo saaray nooca labaad waxa weeye biyihii marka waxa waa qabtay biyihii buu hayey dabeedna biyihii qabatinuunbuu noqday waxba ma soo saaray biyihiina dhulkii ma cabbin haddaad in yar qodo waa qallaalantay inta yare hoos ya inta yare saraaqoyin laakiin dadkii baa ka cabbaye xoolihii baa ka cabbaya waxbaa lagu beeranaya waa lagu intifaacaya qolo kalena markaysa waxaan waa dhulkii biyihii qabanba maayo cabbina maayo qabanna maayo waa dhul siman marka ka waxa weeye dhulka biyaha cabbay dooggana soo saaray wuxuu la tusaale yahay kii cilmigii kuna intifaacay dadkana ku anfacay isagina waa ku intifaacay dadkiina waa ku anfacay ka waxa weeye biyihii qabtay dhulka biyihii qabtay ee aan cabbin isaguna wuxuu ka dhigan yahay kii cilmiga qabtay laakiin isagu aan ku intifaacin laakiin dadku kaga intifaaceen dadkii kaga intifaaceen dhulkii aan biyaha qabana cabbin aan waxna ma soo saarayso biyana ma qabanayso biyo loogu iman maayo kaasina waa kaan madaxaba sare ugu qaadeen cilmiga aan danaynba marka saddexdaasay ka kala dhigan yihiin mm, marka waa min amhaali rasuul sala allahu aleyh wasalam amhaashuu nebigu sheegay ayuu ka mid qur'aanku wuxuu leeyahy amhaal axaadiista nebiguna wuxuu leeyahay in amhaal bay leeyihin tusaalayaal badan baa nebigu soo qaadan jiray marka amhaalu rasuul sala allahu aleyh wasalam ayay markaa ka mid tahay xadiidka kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo sagaashan wa can sahli bni sacdin radia allaahu canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen sahl ibnu sacdin saxaabiga la yidhaahdo sahl ibni sacdin asaacidi kunyadiisuna abulcabaas ahayd waxaynu soo sheegnay laba saxaabi ayaa abulcabaas lagu kuniyeyn jiray labadaa saxaabi waa cabdullaahi ibnu cabaas iyo sahl ibnu sacdin lama oga cid kaleoo saxaabada ka mida oo kunyadiisu abulcabaas ay ahayd oo aan labada ahayn ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala licaliyin wuxuu markaas sahal sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi licaliyin caliy bn abi taalib inuu ku yidhi radia allaahu canh fawallaahi allah baan ku dhaartee laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam la'an yahdiya allahu inuu allah hanuuniyo li'an ha odhanin dadka qaarkood waxay ugu dhawaaqaan inay yidhaahdaan li'an li'anna ma saxna waa la'an weeye fa wallaahi allah baan ku dhaartee la'an yahdiya allaahu bika ay la hidaayatullaahi bika rajulan waaxidan hanuuninta allah hanuuniyo bika sababtaada ku hanuuniyo rajulan nin waaxidan keliya uu ku hanuuniyaa khayrun laka waxay kaaga khayr badan tahay min xumri nacam geela kiisa cascas bay kaaga khayr badan tahay xumri nicam ha odhan waa xumri nacam nuunku waa kor dhigan yihi waa geela kiisa cascas annacam waa nicmoolayda khaas ahaanna geela waa loo isticmaalaa nacamu washaa'u yacnii shicir bay ku jirtay marka nacam waxaa loo jeedaa bimacnaa alibil alibil alxumru ayaa macnuhu u dhacaya waana min baabi idaafati sifati ila almawsuuf sifadii baa la idaafaynayaa oo loo idaafaynayaa la sifeeyihii muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in ruuxu sabab u noqdo hanuunka cidi hanuuntaa inay tahay wax aad u fadli badan inay tahay oo yacni ruuxaasi marka uu sababtaada ku hanuuno ilaahay dartiina aada uga jeeday hanuunkaa waxa khayrka uu ku sameeyo in la midaa lagu qoraya marka waxaanad camalkaaga ku gaari karin ayaa dadka wax sheegooda ku gaari kartaa yacni dadkii aad wax u sheegto haddaad ilaahay dartii ugu sheegayso waayo saynu arki doonno man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mithlu ujuuri man tabicahu darsiga gudihiisaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala ciddii hanuun cid ugu yeedha waxaa u sugnaanaya xagga ajarka cidda isaga raacday ee marka waxa weeye yeedhitaanka uu khayrka ugu yeedhay khayrkii ku sameeyey uu sabab ugu ahaa ajarrada loo qoro ajar la mida isagana loo qoraya waxaana soo gelaya ilaa yowmi alqiyaama ciddii markaa sabab uu ku leeyahay hidaayadiisa ama khayr tusintiisa ama khayr u tilmaamiddiisa uu sabab ku leeyahay oo dhan baa soo gelaya marka carabtu waxay aad u jeclaayeen geelay aad u jeclaayeen geelii aayaadka u jeclaayeen baa loogu tusaaliyey waa taqriib ilal afhaam fahamkaa lagu soo dhowaynaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacnii shay yar oo camalka aakhira ahi wuxuu ka khayr badan yahay adduunyadao dhan addunya kulluha laakiin maadaama markaa dadkii yacnii ashyaa adduunyada ka midi la sii qiimo badan tahay aragga ay arkayaan daraaddeed ayaa ashyaadii ay jeclaayeen ay yaqaaneen baa loogu tusaalaynaya wa ilaa shay kastoo khayri iska daa geelo keliya ee yacni adduunyao dhan buu ka khayr badan yahay adduunyao dhan ayuu ka khayr badan yahay marka misaalka la sheegay waa min baabi altaqriibi ila alafhaam in fahmada lagu soo dhowaynaayo fahamka loogu soo dhowaynayo ayaa laga qaadanaya carabtuna geela casaas bay aad u jeclaayeen soomaalidu waxay iyagu jeclaayeen geela nooca ay yidhaahdaan dayrcadkay yidhaahdaan noocaasay aad u jeclaayeen kii beenawaaskee faanayay waa ahaa lahaa annagoo labaatan oo labaatan qaalmood wadanna ayaa taydu dayrcadahayd buuri laakiin waxaa laga yaabaa cimilada xaggeeda ay ku noolaayeen inuu noocaasi u sii fiicnaabaa suuragal ah oo nooc cascas yacni markaa uu noocaasi ugu sii qiimo badnaa yacni cimiladooda siduu marka ula qabsanaya calaa kulli xaal xadiiskan waxaa laga qaadanayaa boorrin la boorrinaayo dadka in khayr loogu yeedho oo khayr marka waxa weeye loo horseedo oo marka hanuunintooda lagu dadaalo wuxuuna noqonayaa qaar waxa weeye waxa sabab ugu noqon karaa asalka islaamnimada isagoo gaalnimo ku sugan ruuxii in looga yeedho oo lagu soo hanuuniyo ruuxna waxay sabab ugu noqon kartaa isagoo macaasi iyo fisqi ku sugan in waxa weeye markaa taacaadkii loogu yeedho oo nooc markaa hidaaya khaasa dee ula yimaado noocna wuxuu noqon karaa isagoo bidca ku sugan in bidcadii looga yeedho oo sunnada lagu hanuuniyo oo taasina hidaaya khaasa ay noqoto hidaayada dhammayska tiranna waxay tahay isagoo gaalnimo ku jira in gaalnimadii looga yeedho oo islaamnimada loogu yeedho oo uu sababtiisa ku islaamo sababtiisa uu ku islaamo hadduu markaa wax sii baro oo yacni markaa sunnadii iyo taacadii iyo waajibaadkii siduu u gudanayey iyo ictiqaadkii saxda ahaa iyo uu taasii barana waxay noqonaysaa hidaayadii inay dhammaystirantay noqonaysa rajulan waaxidan waaxidan waxaa loogu qaydayaa si aan loogu qaadan rajulan in jinsi looga jeedo oo aan loo moodin in laga tilmaamaayo inuu markaa rag badan hanuuniyo inay ku rumoobi karto si laynoogu faa'iideeyo shakhsiga keliya la hanuuniyo ayaa fadli weyn lagu helayaa hadday ka sii badan yihiinna fadligu waa ka sii badanaya marka waaxidanta waxaa laynagu baraarujinayaa inaan rajulan looga jeedin jinsi ila isagoo isimku nakira aba waa dhacdaa in jinsi looga jeedo fii jannaatin wa nahar jinsigu waa u dhici karaa isagoo mucarafa iyo isagoo munakara mid walba mid walbana qur-aanka waa ugu soo aroortay isagoo markaa nakira ah haddana macno jinsi loo jeedana waxaa ka mid a aayadda suuratu alqamar fii jannaatin wa nahar yacnii nahar almale haddana waxaynu ogsoonnahay anhaarta jannadu iyo durdurrada jannadu inay badan yihiin oo yacni markaa badiba laynoo sheego iyagoo markaa jamca laynoo sheego tajrii min taxtiha alanhaar alanhaar wakhtiyada qaarkoodna la tafsiiliyo afar nooc oo markaa durdurro ah laynoogu sheegay fii suurati muxamed laynoogu sheegay marka waxa weeye si aan loo moodin in jinsi laga tilmaamaayo oo jinsu rajul inuu hanuuniyo in laga tilmaamaayo in midka keliya fadliga lagu helayo ayaa markaa xadiisku faa'iidaynaya saasaa waaxidan loogu qayday marka haddii laga sii badiyo fadligu waa ka sii badanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can cabdilaahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaal balliguu cannii walow aaya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliguu gaadhsiiya yacni dadka canii aniga xaggayga ka gaadhsiiya walow aayatan yacni aayadba ha ahaato waxaa ka gaadhsiinaysaan waxaddisuu can banii israa'iila walaa xaraj waxaddisuu ka warramoo ka sheega can banii israa'iila ubadkii israa'iil yani reer banu israa'iil yacni wax ka weriya oo wax ka sheega walaa xaraj wax dhibaatiina kuma sugna wax dhibaatiina kuma sugna waman kadaba calaya mutacammidan ku kastoo been sheega calaya aniga iga been sheega mutacammidan xaaluu u kasaayo u badrheerayo inuu been sheego oo nebiga ka been sheego calayhi salaatu wasalaam falyatabawa' maqcadahu min annaar falyatabawa' ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fadhiisanayo min annaari naarta ka fadhiisanayo ha diyaarsado ama maqcadahu meeshuu fadhiisanayo ha diyaarsado min annaari xaalay naarta ka mid tahay ha diyaarsado yacnii naarta ayuu gelayaabaa laga tilmaamaya marka siiqadii waxaa laga dhigay amar waxaase loo jeedaa macno khabar yatabawa'u maqcadahu min annaar wuxuu diyaarsanayaa meeshuu naarta ka fadhiisan lahaa ayuu diyaarsanayaa waxa weeye waa amrun yuraadu bihi alkhabar waa amar khabar looga jeedo ama waa inshaa khabar looga jeedo weeye rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu sheegayaa saddex mas'ale ayuu sheegayaa mas'alada koowaad waxay ku saabsan tahay dadka in loo sii gudbiyo cilmiga iyo xadiiska oo loo sheego oo waxa weeye markaa diinka nebiga sala allahu alayh wasalam dadka in loo gudbiyo la gaadhsiiyo ayuu xadiidku amraya balliguu cannii walow aaya yacani dadka iga gaadhsiiya dadkii waa la xadfo bimacnaa balliquu mafcuulkeedii maadaama layska garanaayaa la xadfay ay balliquu nnaasa yacnii marka garashada layska garanaayo ayaa la xadfay wa xadfa fadatin ajiz in lam yadir markaa saasaa loo xadfay marka dadka gaadhsiiyo xaggayga ka gaadhsiiya cilmiga iga warinaysaan qur'aan iyo xadiis ku doonaba ha noqdee walow aayatan haba ahaado waxa iga gaadhsiinaysaan aayad kulay ku tahay gaadhsiiyo dadka qaarkood xadiiskan waxay u daliishadeen nisaabka dacwada yacni wax waliba nisaab bay leeyihiin bay yidhahdeen xooluhu waxay ku saka gooyaan baa jirta yacni mid waliba nisaab mucayan u leeyihi nisaabka marka waxa weeye ruuxu markuu dacwo la imanaayo waxay dadka qaarkood yidhaahdeen nebigaa xadiday uma baahna cidi inay xadido nisaabku waa maxay waa aayad hal aayad haddaad garanayso waa inaad daaci noqotaa waxaana u daliila yidhahdeen balliguu cannii walow aaya aayad ruuxuu yaqaano fadhiyo ma yeelin inuu dacwadda u baxaa oo dadka ugu yeedhaa ya daaci noqdaa yacni xadiiskani wuxuu sheegayaa qadarka la gudbinaye ma sheegaayo qofka maxsuulkiisa waxa uu yahay lama odhan haddaad aayad taqaanno yacni markaa ilaaba ilaa markaa daaci noqda laakiin waxaa laga tilmaamayaa waxa la gudbinaayo ittaquu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka boqoo iska ilaaliya kulay ku tahay waxa iskaga ilaalinaysaan xabba timira kala jeexeed waxaa loo jeedaa maxsuulku haystaaba waa xabba timira kala jeexeed miya maya wuxuu bixinayo ayaa laga tilmaamaya markii nabiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam qofku wuxuu bixiyo yacnii yaa ugu eh, marka wanaagsan marka hore dirham baan hayaa anfiq bihi calaa nafsik naftaada ku nafiqee buuri adigu isisii adigoo isticmaal marka dambena dadka siday u kala horeeyaan oo u kala dhow yihiin baa loo kala hormariyey marka waxa weeye maxsuulkiisaa marka horeba shiqu tamra ah muraadku maaha waxaa laga tilmaamayaa wuxuu bixinayaa looga jeeda kanna maxsuulkiisa ayaa aayadda ah lagama tilmaamaayo muraadka looga jeedaa sidaa maaha yaday dhici karto qof kastoo muslimiba inuu hadduu mas'alo garanayo mas'alada sheegi karo taas yaday dhici karto haddana xadiiskani dee daliil uma ahaa in ruuxani aayadda keliya yaqaanay ma sheegay ma sheegay shayga qofku inuu wax sheego qofka muslimkiina laba nooc bay u qaybsan tahay nooc waxay tahay waa inuu markaa mas'ale uu garanaayo cid ku geftay inuu baraarujinaayo ama waxa weeye dadkii ugu yeedhaayo wax markaa dadku wada garanayaan oo odhanayo waxa weye war ilaahay ka baq oo iska daa yacni waxa weeye salaad la'aanta oo tuko ilaahay ka baq oo markaysagaa soon ya tuugada iska daa yacni waxaan iska daa yacni taas waxa weeye qof kastoo muslimi waa odhan karaa waa odhan karaa man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani laakiin qofka dacwo u banbaxayo oo markaa noqonaaya mutasaddin lidacwa mid dacwadii u banbaxaya laabudda min cilmin waa inuu markaysa markaa cilmi leeyi aw basiiro leeyi qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiira ana waman ittabacanii marka basiiro iyo cilmi waa inuu ku sugnaadaa qofkii aqoon leeyahay haddii kale dadkii inuu lumiyo halis u yahay waxa u bambaxaya yacni dacwada waa inuu markaa cilmi leeyahay oo basiiro ku sugan yahay sidaa aayaddaba ilaahay inoogu sheegay yani marka qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi cala basiiratin ana waman ittabacanii marka atbaacda nebiga sala allahu aleyh wasalam ee ducaadda ahi waa inay noqdaan iyaguna qaar basiiro ku sugan sida aayaddaba laga qaadanayo ruuxuna haddaanu markaa isagoo cilmi aan lahayn ruuxu haddaan isagaan cilmi lahayn uu is yidhaahdo dadka khayrka u sheeg masale mucayana ma sheegin ee waxa weeye wuxuu doonayaa inuu khayrkii faafiyo dadka u sheego dadka khayrka ugu yeedho yaa oo dacwaddii u banbaxo dee halis wuxuu u yahay inuu dadkii lumiyo oo waxa u sheegayaa ay noqdaan wax markaa khaldan ay noqdaan isagoo isle waxbaad wanaajinays isagoo isle waxbaad wanaajinaysa waa kii xadiiskii sheegayey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alculamaa walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa'i xata ida lam yubqi caaliman itakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilm fadalluu wa adalluu waxaa laynoo sheegayaa kuwii aan cilmiga lahayn ee maqaamkii culammada istaagay ee dadku ay wax weydiinayeen inuu markaa waxaweeye waxa uu ka dheefayaa ay noqoto inuu isaguna lumo dadkana lumiyo ya fasu'iluu faaftaw bigayri cilmin riwaayo bukhaari ku soo aroortay waxay sheegaysaa yuftuuna bira'yihim ra'yigood iyo sida iyaga la tahay ku fatwoonayaan oo ku jawaabayaan markaasay dabeedna lumayaan dadkana luminayaan marka tan noocaasa waxaa ka imanaya idlaal dadkii la lumiyo ayaa markaa ka imanaya in dadkii markaa la lumiyo ayaa markaa ka imanaysa marka tan noocaasi waxa weeye waa mid markaa yacni aan sax ahayn qofka marka waxa dacwada u bambaxaya oo daaciga noqonaya waa inuu marka cilmi iyo aqoon yeeshaa haddii kale isaguna waa lumaya dadkana waa luminaya laakiin waa dhici kartaa mas'alo qofku uu garanayo inuu sheegi karo yacni laakiin cidda u bambaxaysa arrinkaasi waa inay noqdaan qaar basiiro ku sugan oo cilmi leh oo aqoon leh waa inay saas yadaa markaa noqdaan qofkuna ku joogi maayo dee hal masale keliya hadduu markaysa markaa dacwo u bambaxo oo uu dadkii markaysa wax u sheego waxaa laga yaabaa dee markaysagaa marba geesi inuu u kaco oo marba masaa'il galo oo waxa weeye wixii culammadu sheegeen hadduu doono markaysa markaa uu ganafka ku dhufto nin sheikha wuxuu igu yidhi eh, masjid baan ku tukaday buuri markaasaan salaaddii subax dabadeedii ayaa markaa ninba aad u wardinaya halkan fadhiye buuri waan masjidka dhowr subax ku wada tukanay dabadeedna markaasaa qorraxdu markay sidaa u soo baxdee dacalka la soo baxdu kacaa buu yidhi markaasuu dabeedna laba ragcadood ayuu tukadaa inta horena meeshuu ku wardiyaan waanu tegay buuri nin sheikho dee aqoon leh baa markiisa u tegaya dabeedna markaasaan u sheegay buuri markaasaan ku idhi qorraxdu markay soo baxayso markaa lama tukado waa loo kaadiyaa qadra rumxin yacni nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in dhudhun la eg ninkaas waa nin daaciya ninka wakhtiga isaa samaynaya ee la eeganaya qorraxda soo bixitaankeeda la eeganaya ya dacalka markay la soo baxdo yacni kacaya waa nin marka waxa daaciy wey markaasaan dabeedna xadiiskan u sheego markaasaan ku yidhi xadiis nebi baa jira uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidan yidhi waxa weeye waa in ruuxu aanu tukannin laa tataxaraw eh, yani marka bisalaatikum tuluuca ashamsi walaa ghuruubaha fa inaha tatlucu bayna qarnay shaytaan wa xiinaidin yasjudu laha alkufaar xadiiskaan u sheegay markaasuu dee xadiis kalaa jiro oo sheegaya wakhtiga shuruuqa in la tukado ya oo waxaweye ruuxa marka salaadda marka laga baxo halkiisa fadhiista oo ku wardiya oo markuu wardiyo dabeedna marka waxaan yani labadii ragcadood markaysaga tukada yani waxaweeye waxaweeye inuu leeyahay fadli cumro ayaan markaysa waxaan markaa xadiiskaasaa jira kaasaan ku camalfalay walahi xadiiskaasi marka waxaa laga tilmaamaya kanaa dee qaydayo wakhtiga la tukanayaa ma aha xilligan ah, muxuu yidhi saacadda somari ashuruuq baa ku taala shuruuq waxay soo baxdaa markay intaa tahay intaasoo marid ashuruuq maxaa shuruuq loogu qoray kuwa kale waxaa ku qoran duhur casar maqrib cishe subax ashuruq salaadda shuruqaan markaa saar tukanaya dabti waqtiga waa noqotay si kasta waan yeelo waa ka dhaadhicin kar waagu markaasaan ku ihi mashaayikhda weydiiyey markaasu mashayikhdu waa iska warbadan yihin ya mashaayikhdu waa iska warbadan yihin xadiiskan baan anigu ku camal falay bis marka waxa keensanaya waxay tahay waa yacni qofkii inaanu shareecadii aqoon u lahayn qofka aan cilmiga lahaynna waajibkiisu waa maxay waa su'aal fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddii aydaan garnayn isaguna wuxuu doonayaa fahamkiisa yani markaa aan markaa sidaas nusuustii adiladii iyo qawaaciddii asaasiyaadkiiba aynay u dhisnayn inuu markaa isagu markaa la doonto ku fahmo kaasuu doonaya calaa kulli xaal yani waxaa loo baahan yahay in markaa dacwadii bicilmin ay noqoto haddii kale qofku wuxuu fasahaadinaya ayaa ka badanaysa wuxuu hagaajinaya waxadisuu can banii israa'iila walaa xaraj reer banu israa'iil wax ka sheega oo akhbaarta ay idiin sheegeen ka wariya dhibina kuma sugna yacnii dembi kuma qabtaan akhbaarta reer banu israa'iil ay sheegeen waa kala duwan yihiin waxaa loo qaybinayaa saddex nooc nooc runnimadiisa lagu ogaaday shareecadeenna oo shareecadeennu ay baraarujisay inay run tahay iyo nooc beennimadeeda lagu ogaaday shareecadeenna oo shareecadeennu beenisay oo wax jiro aan ahayn iyo noocaan labada midnaba ahayn laga aamusay marka noocii la og yahay inay been tahay la og yahay oo shareecadeennu ay caddaysay inay markaa arrinkaasi been yahay ma soo gelayso xadiiskan yacni waxa uu og yahay inuu markaa ruuxu inay been tahay inuu weriyaa uma bannaana inuu weriyaa uma bannaana wixii la ogsoon yahay inay run tahay shareecadeenna aynu ku ognahay ashyaada noocaasa waxay iyagu noqonayaan marka waxa weeye werinteedu ee reer banu israiil laga warinaya inay dhib lahayn xadiiskana waa soo gelaysa xadiiskana waa soo gelaysa ka warran shaygii la malaynayo yacni markaa haalibu danniga inay markaa inay been tahay iyada lafteeda waa laga gaabsanaya laakiin calaa kulli xaal haddii dariiq lagu rumeeyo iyo dariiq lagu beeniyo midnaba aan lahaynin waa laga tawaqufayaa oo lama rumaysanayo lamana beensanayo sida xadiidka saxiixu sheegaayey laa tusadiqu ahlalkitaabi walaa tukadibuuhum ahlu kitaabku waxay idiin sheegaan hana u rumaynina hana ku beeninina waa ashyaada maskuutu canhugahay laga aamusay waayo haddaa u rumaysaan waxaa dhici karta wax markaa taxriifaadkoodii iyo beddelaaddoodii ah inaad rumayseen baa suuroobi karta haddaa beenisaanna waxaa dhici karta xaq ilaahay soo dejiyo kutubtaa hore ku soo dejiyey inaa beenisaan ayaa dhici karta xadiiskii saxiixu waa kii siaa sheegay laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ahlucilmiga qaarkood marka waxay ku xambaareen ashyaada runtooda iyo beentooda aan la garanaynin inay iska soo gelayso waxadiisu can banii israa'iila bacdu ahlicilmina waxay ku gaar yeeleen shaygii sidqigiisa iyo runtiisa lagu gartay shareecadeenna in markaa lagu xambaaro ayay markaa ku gartay kollayba shaygii la og yahay inay been tahay la og yahay ma soo gelayso xadiidkan ee wixii beena waa la beeninayaa sidaas weeye xadiis sheegayaana waa jiraa man xaddasa bikulli maa samic kafaa bilmar'i kadiban an yuxaddisa bikulli maa samic qofka waxaa markaa ugu filan dembi inuu ku warramo wax kastuu maqlo marka wax kastoo la maqlo in la sheego ma aha waxyaalaha qaladkee dhaca waxaa ka mid ah akhbaarta reer banu israa'iila aynaan u haynin runnimadooda iyo beennimadooda deliil aynaan u haynin inta la soo qaado in tafsiirka qur'aanka lagu fasiro aayadaha marka waxa lagu fasiro oo lagu sii tawdiixiyo shay ayna sheegin iyo tafaasiil ayna tilmaamin oo ka dheeraada ta noocaasina sax maaha oo culammadu waa diideen muxaqiqiinta ah xadiiskani markaa uma deliil ahaa in la yidhaahdo cilmiga in cid walba laga baran karo waxaa u deliila nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxadisuu can bani israa'iila walaa xaraj oo taxdiiska laga sheegayaa dee ma faa'iidaynaayo marka hore in cilmi yacni loo doonanayo cilmi laga baranayo oo cilmigaana lagu camalfalayo ama la ictiqaadinayo ashyaaday markaa sheegaan waxaynu ku ogaanay shareecadeenna inay runtuhun baynu u rumaynaynaa wixii kale maxay tahay laa tusaddiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ya saasay noqonaysa hidaayo in loo doonto maaha ya waa nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar bnu khadaab uu ku xanaaqay isagoo xaashi towraada akhrisanaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cadhooday dabeedna uu ku inkiraya ayuu ku yidhi dabeedna markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi low kaana muusa xayan bayna adhurikum ma xalla lahu ilaa an yatabicanii yacni markaa haddii muuse noolaan lahaa oo dhexdiinna joogo xalaal uma noqoteen uma bannaanaatay inuu raaco mooyaane wax kale uma bannaanaatee riwaayo kalena waxay sheegaysaa oo haddaba dee isaga ad raaci lahaydeen waa lumi lahaydeen marka dee inaan towraad markaa hidaaye loo doonanayn baa laga qaadanayaa siduu nebigu u cadhoonaya calayhi salaatu wasalaam waa sidaas oo in markaa hidaaye loo doonto yacni towraad yacni marka ayaa la diidaya marka saas aawoodee adilada waa in laysla fahmaa axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam waa in laysla fahmaa macnaha looga jeedo waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar yacnii ku kastaoo nebiga ku been abuurtaa oo beentaana u badrheedhay yacni naar buu gelaya falyatabawa' maqcadahu min annaar xadiidkani qadarkani waa mutawaatir asxaab badan baa soo warisay waa mutawaatir weeye waa qaci kadibka waxaa la yidhaahdaa shay waaqica khilaafsan in la sheegaa been la yidhaahdaa tacriifka kadibka kama mid ahaa tacamudku ee ziyaadu ka yahay sidaas aawadeed baa nebigu ugu qayday calayhi salaatu wasalaam markii waciid laga dhalinaayey mutacammidan loogu qayday mutacammidan loogu qayday marka been waxay noqonaysaa haddii wax khilaafsan waaqaca khilaafsanba la sheegaa been bay noqonaysaa waxaanu nebiga odhan haddii laga yidhaahdo been bay noqonaysaa sida xadiiska kaleba ku soo aroortay man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa' maqcadahu min annaar kii iga sheega waxaanan odhan ee iga yidhaahda meeshuu naarta ka degaayo ha diyaarsado meeshuu naarta ka degaayo ha diyaarsado cala kulli xaal laakiin waciiddadu waxay ku dhisan yihiin kollayba yacnii nusuusta qaarkood waa mutlaqa qaarna waa muqayada oo kaasoo kale waa mutlaq kanoo kalena waa muqayad xadiiska laftiisa riwaayaadka qaarkood oo mutacammidan ka madhanna waa soo aroortay waman kadaba calaya falyatabawa' maqcadahu min annaar biduuni taammudan mutacammidan oo mutacammidan aynay ku jirin yacni lafdiga mutacammidan aynay ku jirin yacni riwaayadaasna waa soo aroortay laakiin waxa weeye marka riwaaya mutlaqa iyo mid muqayadi soo aroorto culammadu waxay yidhahen yuxmalu almutlaqu cala almuqayad mutlaqii waxaa lagu xambaarayaa muqayadkaa lagu xambaaraya oo kii itlaaqnaa waxaa qaydaya kan markaa wasfiga gaarka lagu qayday ayaa qaydaya marka ka waciidka goodigu ku suganya yahay kaa weeye beentii baa waxay u qaybsantaa kadibu khata iyo kadibu camdin been khata ah iyo been camdi ah markuu nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam kadaba abu sanaabil kadaba man qaala dalik asxaabta qaarkood hadalay yidhaahdeen uu nebigu beeninaayo calayhi asalaatu wasalaam oo odhanaayo abusanaabil been buu sheegay xadiiskii subaycat alaslamiya oo kada xadiiskii caamir ku saabsanaa ninkii yidhi waxa weeye markaa jihaadkiisii waa buray kadaba man qaala dalik culammadu waxay dhahan waa kadibu khata waa been khata'a weeye oo beentii baa waxay u qaybsantaa yacni kadibu camdin waa tawciidku ku sugan yahay iyo kadibu khata waa ta kama a u dhacayse qofka aanu u qasdin marka been waa tahay laakiin beentii waciidku ka dhalanayay qofkii lagu ciqaabayey ama ciqaab ku mutaysanayey ma noqonayso waayahay yahay saas aawadee xadiis aanu hubin waa inaanu sheegin xadiis buu masalan ka shakiyey waa inaanu sheegin a'immadii salafka qaarkood waxay ahaan jireen haddii xadiis isku qabtaan oo ay ka shakiyaan waabay xadiiska way joojin jireen inay sheegaan masalan axaadiis bay markaysa markaa gaaray cid ka wariyeen axaadiistii baa hal xadiis ka dhex galay oo isagu mawquuf ahaa wuxuu kala garan waaya xadiiskii mawquufka ahaa hebel axaadiistaad ka warisay masalan boqol xadiis buu ka wariyey boqolkaa xadiis hal xadiis buu garan waayey kii mawquufkaa makanuu ahaa makanuu ahaa makanuu ahaa makanuu ahaa ya boqolka mid kama sheegi jirin boqolkaba inay sheegaan way joojin jireen si aynay ugu dhicin nebiga calayhi salaatu wasalaam inay been ka sheegaan baa sida markaa ixtiyaadkoodu u ziyaado ahaa iyo xalaal miiradkoodu iyo ilaashadka diinkooda ay ilaashanayaan waxay kaloo culammadu yidhaahdeen hadduu qofku iska sheego axaadiista oo axaadiisku maqlaba iska sheego uu yidhaahdo nebigaa sidan yidhi nebigu sidan buu yidhi ya waanu iska hubsannin halis wuxuu u yahay inuu waciidkaa ku dhaco inuu waciidkaa ku dhaco halis u yahay xadiiskii muxuu sheegaayey muslim ku soo wariyey wuxuu sheegayaa xadiidkii muslim ku soo wariyey muqadimada saxiixiisa man xadatha canii bixadiisin yuraa anahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin axad alkaadibaynna waa loo dabdiyaa waa loo xarakaya ruuxii xadiis iga sheega xadiiskaasoo yuraa la ogsoon yahay cinda ahli ilcilm annahu kadib yaraana bacdi baa u dabdiyey oo u xarakeeyey annahu kadibun inuu been yahay la ogsoon yahay fahuwa axad lkaadibiin been awaasiyada mid ka mida weeye saas aawadee axaadiista mawduucaadka ama been abuurkaa in nebiga laga sheegaa ma bannaana culammadu waxayn laa yaxillu dikruhu ila maca bayaani wadcih xadiisku hadduu mawduuc yahay sheegistiisu ma bannaana iyadoo la caddaynayo inuu been abuur yahay mooye si kale looma sheegi karo haddii kale waa lagu dembaabaya waa xadiisku hadduu darajat alwadci gaadho mawduuc yahay hadda axaadiista culammada qaarkood ay leeyihiin waa daciif bacdi culammada ka mida ah xadiis mawduucay tasaahulayaan sifaday ku sifaynayaan markaase waxay odhanayaan waa daciif wa fi lxaqiiqa xadiisku waa mawduuc sida a'immo kale ama culamo kale ay caddeeyeen markaasaa dabeedna mid kale intuu u yimaado ayuu odhanayaa xadiisku waa daciif soo xadiiska daciifkaana culammadu waxay sheegeen fadaa'il acmaalka waa loogu camalfali karaa xadiiskii buu iska qaadanayaa dabeedna marka fadaa'il acmaalka waa loogu camalfali karaa buu ku leeyay ha waaba laga sii waasiciyo waxyaalo markaa aan sharciga asal ku lahayn ba axaadiis daciifa loo ictimaadaya markaasaa la waa min baab alfadaa'il oo hadda istixbaabku iyo sunnanimadu waa yacni xukmi ka mida axkaamta sharciga ah ka mida ma waxaa lagu sugayaa xadiis daciifa alaxkaamu alkhamsa waxaa lagu sugaya waa inay noqotaa wax sugan ya laakiin shay sunnanimadiisa aan daliil kale loo haynin xadiiskaa daciifkaa ah mooyaane in la yidhaha xadiis daciifaan u daliishanaya u cuskanaya dee ma saxna mid saxan ma mid saxan ma xataa culammada qaarkood waxay adkeeyeen ruuxu haddaanu carabiga garanaynin oo naxwihii oo kale aanu garanayn laxniga iskaga badan yahay axaadiista uu sheegaayo uu laxninayo inuu halis u yahay inuu soo galo waciidka inuu soo galo inuu halis u yahay imaamkii la odhan jiray asmaci cabdulmalik ibnu qurayb wuxuu yidhi siday culammadu ka soo naqliyeen oo fii mustalax alxadiis ay ku soo naqliyeen ibnu kasiir laftiisana kitaabkiisa ikhtisaaru culuumi alxadiis uu ku soo raraayo keyrkiina ay soo rareen asmaci waxau yidhi culammadii salafku ka mid ahaaye a'immadii luqadana waa ahaaye wuxuu yidhi taalibulxadiiska ninka xadiiska doonaya axaadiista warinaya haddaanu naxwaha garanaynin oo uu laxniyo dee nebigii been buu ka sheegay waayo nebigu waxba ma laxnin jirin fasiix buu ahaa marka mar kastuu qofku laxniyo run kama sheegin nebiga nebigaa sidaa yidhi waxaanu odhan buu ka sheegayaa halisu wuxuu u yahay inuu soo gudagalo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar kii iga sheegoo iga yidhaahdo waxaanan odhan meeshuu naarta ka degaayo oo ka fadhiisanaayo ha diyaarsado xadiiska kun iyo saddex boqol iyo sagaal iyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal waman salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam waman salaka ariiqan ku kastoo ariiq markaa mara oo qaada yaltamisu fiihi cilman xaaluu ariiqaa gudihiisa ku doonaayo cilmi ku doonaayo maritaanka uu dariiqaa maraayo uu cilmi ku raadinayo cilmi shareeco sahala allaahu lahu bihi ariiqan iljanna ama cilmigii shareecada ama wax u adeegaya oo wasiilo u sahala allaahu lahu bihi ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa sababta maritaanka uu dariiqa maray ariiqan ila aljanna waddo jannada uu maro ayuu ilaahay u sahlayaa u fudaydinaya rawaahu muslim muslim baa saxiix ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qofkii cilmiga doonaayey oo u soconaayey inuu cilmi raadiyo ilaahay dartiina arrinkaasi ka ahaa camal kastoo wanaagsan ikhlaasku shardi uu yahay ilaahay dartiina arrinkaasi ka ahaa cilmigaa inuu bartaa ay liajliillaah ahayd ilaahay waxaweye jannada dariiquu marayo u sahlayaa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa marka cilmi doonista cilmi la doonaayo waxyaalaha jannada lagu gelaayo inay ka mid tahay ayaa laga qaadanay taasaa laga qaadanaya saas aawadeed yacni dhibta qofku u maraayo iyo dhibaatadii culayskay ku tahay waa inuu ku sabraa oo waxaweeye sawaabka iyo ajarka uu ka helayo yacni markaa uu niyeystaa xataa haddii darsigu fasax noqdo waa inaan ruuxu odhan waa soo lugo'ay waa socodu ka faa'iiday hadduu ilaahay dartii uga jeeday ma lugo'in waxa weeye niyadiisii buu leeyahay sawaabkiisuu ku helayaa tallaabadiisaa loo qorayaa yacni waxa weeye miduu ku khasaaray ma ahee hadday ilaahay dartii ka ahayd waa miduu ka faa'iidey xadiidka kun iyo saddex boqoliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo kow wa canhu aydan radia allaahu canhu muslim waxa uu kaleoo ka soo wariyey abu hurayre ka soo wariyey anna rasuula allahi sala allahu aleyhi wasalama qaal in rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam uu yidhi man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mislu ujuuri man tabicahu man dacaa ilaa hudan ku kastoo ugu yeedha cid ugu yeedha hanuun ugu yeedha kaana lahu min alajri waxaa u sugnaanaya xagga ajarka mislu ujuuri man ajarrada kii oo kale tabicahu raaca ciddii raacda ajarradooda ajar la mida isagana loo qorayo laa yanqusu dalika min ujuurihim shay'a kama nuqsaaminayo kaasi ajaradoodii iyagana waxba ka nuqsaamin maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey weliba ziyaad ahaan waxaa la socotay yani ilaa yowmi alqiyaama ciddii raacda ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo baa riwaayaadka qaarkood ku jirtay oo saxiixa ku sugan marka waxa weeye cid alla ciddii raacda oo khayrkaa kaga dayata oo uu sabab ugu ahaa ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ajarada loo qoraayo ajar la mida ayaa isagana loo qorayaa iyagana ajarkoodii lagama nuqsaaminayo waxba laga dhimi maayo taana waxaa laga qaadanayaa cilmiga fadligiisu inuu weyn yaha laga qaadanaya oo waxaa cilmiga lagu gaadho fadliga cilmiga inaan shay kale lagu gaadhay hadday tahay waxa weeye ruuxii hadduu xoolo badan yahay oo uu sadaqaad badan ka bixiyo oo uu qafiyo badan ka sameeyo yani waqafkii dee in kooban ku intifaacaysa kaba soo qaada inuu masaajid waaweyn dhisay masaajidda dad mucayanoo kooban baa ku tukanaya hadday ugu badato ka soo qaad markaysa marka waxaan kun baa ku tukanaya laba kun baa ku tukanaya laakiin waxa weeye kitaabuu dee qoray intuu gaadhayaa yacani waxa weeye caalim min alculamaa kitaabuu qoray oo ilaahay dartii u qoray waxaa laga yaabaa inay malaayiin ku intifaacaan dee marka fadliga laga helaayo cilmiga khaas ahaan ilaahay dartii loo bartay ilaahay dartiina loo faafinayo fadliga laga helayo wax la midi ma jiro wax la midi ma jiro weliba tabaqaadka dadka kala duwan mar walba waa sii labanlaabmaysa oo waxaweeye markaa waa sii kordhaysaa siay markaa ahlucilmigu marka ay sheegeen oo markuu ruux cilmigii baro oo ruuxaasi isagu ku intifaacay camalfalka uu cilmigaa ku camalfalay ee ictiqaadiyey ee ku camalfalay ajarka looga qoray isagii mid la midana waa loo qorayaa cilmigaa baray ama shaygaa baray ka uu sii barana ajar baa uga soo noqonaya wuu u labalaabmaya yacnii kii hore intii in la mida loo qoray soo ma aha dabaqadda labaad kuu isagu sii baray wuxuu uga dhigan yahay markaa awoow oo kale uga dhigan yahay kaasna wuxuu noqonayaa labanlaab labaa lagu dhufanaya dabeed marka wuxuu noqonayaa marka waxaan yacni labanlaab laba jibaar isagoo abuu qormiye ka saddexaada uu sii bara afar jibaar buu u noqonayaa ka marka waxa weeye afraad wuxuu sii noqonayaa markaa siddeed jibaar buu sii noqonayaa laba lagu dhufanaya mar walba ka shanaad waa lix iyo toban jibaar ka lixaad waa labiyo soddon jibaar ka waxa weeye markaa toddobaad waxa weeye waa afar iyo lixdan jibaar saasuu u soconaya ka koob iyo tobnaad wuxuu noqonayaa yacni kun iyo dheeraad shibaar buu noqonaya hadda maarata marka tadciifka ku dhacaya aad iyo aad buu u badanaya man lii bimili sayri kaalmudallali tamshii ruwaydan wa tajii fi lawali yacni culammada fadligooda sida loo gaadhaa yacni waxa weye waa adag tahay lama gaadhi karo fadligooda waayo khalaa'iq fara badan baa cilmigoodii ku intifaacaya ku camalfalaya dabeedna markaa ajarkoodii u soo noqonaya ajarkoodii u soo noqonaya marka fadliga ay ku helayaan aad iyo aad buu u badanayaa taasna waxay ku tusinaysaa markaa cilmiga in lagu dadaalo in la nashriyana in lagu dadaalo qofku inta uu yaqaano inuu gudbiyo inay marka waxa fiican tahay oo ajar weyn uu ka helayo ayaa marka waxa laga qaadanaya ajar weyn uu ka helayo hadduu qofku markaysaga ka qayb qaato faafinta cilmiga sharciga la faafinayo cilmiga uu nashriyo oo sii faafiyo oo uu cid u sii gudbiyo inuu sidaas marka isaguna yacni marka uga helayo ajar weyn uga helayo ayaa marka laga qaadanaya sidaas marka inuu dabaqo kastaba si laba jibaar maayo culammada shuraaxdu waa sheegeen zurqaani waxa uu ka mid yahay culammada sheegtay oo sharaxa muwadda ah waa ku sheegayaa inuu dabaqo walba sidaas markaysaga u laba jibaar maayo caynkaas u tilmaamay culamo kalena waa sheegeen bacdu ahlicilmina waxaabay ka dhigeen nadmi ayay ka dhigeen marka waxaa ka soo baxaysa culammadii salafku fadligoodu inuu marka aad iyo aad u weyn yaho khalafku aynay marnaba gaari karin waxaa laga qaadanayaa fadliga yacni markaa khalafku marnaba inaynay gaari karin salafkii waayo dee khalafkii waxaa mashaayikhu u ah oo cilmiga u soo gudbiyey waa salafkii weeyi marka ajarka iyagu helaan dee in la mida oo weliba yacni marka waxa weeye aad yo aad markaysaa u labanlaaban ayaa u noqonaysa culammadii hore u noqonaysa masale kasta iyo xadiis kasta iyo shay kasta oo khayr ah oo culammadii salafka ka soo aroortay oo culammadii khalafku ka faa'iidaysatay waxa weeye dee ajarkoodii yacni marka isagoo marka waxa waxaweye intaasoo goor jibbaaran ayuu culammadii horena u noqonaya masale kastaba uu noqonaya saas aawadeed dee khalafkii ma gaadhi karaan culammadii salafka ma gaadhi karaan ya culammadii salafka ma gaari karaan waayo intay sameeyeen iyo ka dheeraadba way u xaadirayaan yaa markaa saasaan loo gaari karin halkaana waxaa ka soo baxaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam fadligiisa wax u dhigmaya marnaba inay jirin marka bacdulculamaa baa waxay ka dhigeen nadmi bay ka dhigeen macnaha noocaasa wuxuu yidhi wa kullu ajrin xaasilin lishuhada aw hayrihim kaalculamaa'i waazuhada xasala lilnabiyi misluhu cala ujuuri maa kaana anabiyu facala maca masiidi cadadin laysa yuxad walaysa yuxsii caddahu ila alaxad id kullu muhtadin wa caamilin ila yowmi iljazaa'i shaykhuhu qad xasala lahu min alajri kaajri alcaamili wa milu da min naaqisin aw kaamili wa shaykhu shaykhihi lahu milaahu wa arbacun lihaaliiin talaahu wahakada tadciifu kulli martabah ila rasuuli illahi caali lmartaba wa min huna yuclamu tafdiilu salaf wa sabqahum fii fadlihim cala alkhalaf macnihii cala kulli xaal uu sheegay durqaani iyo culamo kaleba ay sheegeen ayuunbuu markaa nadmi ka dhigay oo markaysaga gabay oo u rogay halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atuub ilayk